ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garyagarisiirtiyey gelin ka daran kulawacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale habeen wanaagsan waa habeen axad ay sii baxayso isna ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay siddeed iyo labaatanka januari labaatan afar qodobada barnaamijka xog wareysa aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid noqon doona beri tuulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho waxaa si wada jira ugu ciyaaraya xulka kubadda cagta hirshabeelle sidoo kale kuwa dowlad goboleedka galmudug haddaba maxaa laga filan karaa ciyaartan beritoole waa ciyaar si weyn loo sugayo labada xul diyaar diyaargarowgeed ugu dambeysa ay maanta istaadium muqdisho saaka aroortii hore ku sameeyeen koox walbaba nasiinay geli doontaa oo ilaa beri ciyaarta garoonka lasoo geli doono dadka tigidha ayay jaranayaan oo garoonka waqti hore sii xaadiraya marka waxaa umalaysaa ciyaarta si weyn loogu diyaar diyaargaroobay falanqeyn arrintaasi ku saabsan ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeedna waxa ugu baaqay taageerayaashada labada dhinac inay ilaaliyaan sumcadda iyo sharafka ummadda soomaaliyeed ciyaartuna ay tahay isdhexgal bulsho taageerayaashu ay kooxdaha codkooda ku taageeraan laakiin wax rabshada ayna samaynin sidaad arkayseen dhammaan adduunyadao dhan waa laga fiirsanayaa magaaladeenna muqdisho iyo waddankeennaba si fiican u koray kubadda cagta waa artay halkay joogto in adduunka oo dhan wax ka qorayaan soomaaliyana waxaay qaadacday qodobadii ka soo baxay shirkii dalalka bariga afrika ku soo idlaaday magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qof bursada ma badsado aduunya sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaad kaga bogan doontaan farsamadu waa salaad aniguwa ayaanle waa mar kale iyo xog waraysi aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaad nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriyo badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garis hirtiyey gelingelin ka daran mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal xog wareysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho idin kaga aynu ku horreysiin qodobka ugu horeeya barnaamijkeena berri dadka magaalada muqdisho iyo soo kale ummadda soomaaliyeed waxay wada sugayaan tartanka xiisaha badan ee ka dhacaya duulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho kaasoo u dhexeeya kooxaha galmudug iyo hirshabeelle ciyaartan waa ah tii kama dambeyska ahayd kooxahan ayaa taageerayaal kala duwan aad ayay u sugayaan baraha bulshada ayaa saacadihii u dambeeyey taageerada loo haya labadaasi koox lagu muujinay cabdiraxmaan maxamed kismaayo waxa uu ka mid yahay falanqayaasha ciyaaraha waxaa wax ka weydiiyey ciyaarta berri kama dambeyska ee galmudug iyo hirshabeelle maxamed cabdinaasir ayaan leedaa umahadsan tahay eh, waxaa la ciyaari doonaa kulanka kama ee tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir tartankan waa markii afraad oo dowlad goboleedyada markii loo bixiyey taasoo xilligii dowladii dhexe tartanka gobolada ahaan jiray laba kun iyo tobankiina dambeysay lagu qabtay garoobe laba kun lix iyo tobankii habdhowraha baarlamaanka haatan xildhibaan dhuux oo markaas wasiirka ahaa wasiirka dhalinyarada suboortiga oo xukuumadii rasaar cabdirashiid cali sharmaarka iyo madaxweyne xalan sheekh hore ayaa tartankan lasoo bilaabay in dowlad goboleedyada ciyaaraan markaasina waxay ahayd taariikh puntland iyo jubbaland ay wada ciyaareen ku guuleysteen puntland toddobiyi tobanka haddana mar kale lasoo bilaabay ciyaarahan taariikhdooda haddana jubbaland iyo puntland isku yimid waxaa guuleystay xulka lagu magacaabo jubbaland laba kun iyo labaatanka ayaa la ciyaaray haddana markii saddexaad markaasoo galmudug ay ahayd markii ugu horreysay ay kama dambays timaado markana waa markii afaraadoo la ciyaarayo galmudug markii labaadoo xiriiray timid marka hirshabeelle oo iyadna markii ugu horreysay timid ay la ciyaaraysaa marka waa taariikh cajiiba marka la fiiriyo ciyaarahan jubbaland ayaa laba sano isku xigta timaaday sanad laga qaaday galmudug sanada iyo timid sanadkana waxay kala kulmi doontaa lama oga hirshabeelle finalkooda ugu horeeya ciyaari doonaan marka waa ciyaaro qurux badan isdhexgal hanaan ka duwan garoonkana kow saashankii u dambeysay stadium muqdisho ayay ciyaarahan ka qabsoomeen waxay tuseen dadka inay ciyaaraha jecel yihiin weliba dhanka marka loo fiiriyo ayaanlo eh, wuxuu yahay tartan taariikheed garoonka lagu ciyaarayo dad badanoo waayihii hore arki jirin stadium muqdisho oo camiran ayaa haatan waqtigan jooga iyadoo barbuusho moobeel ay dadka isticmaalayaan kusoo duuwayaan ciyaaraha warbaahintii toos looga daawanaya marka final qurux badan ayuu yahay ciyaaro waxaa lasoo daawaday aanay naba caadi ahayn walow sanadkan ee puntland ka maqnayd oo shan kooxood ay ku tartameen waxaa ku cusbaa sanadkan tartanka wareega is-araga in loo ciyaaro wax cusub ay ahaan jirtay tartanka hore lix koox marka ay puntland joogto saddex koox iyo saddex koox oo min gruub ah tartankao dhan ba sagaal kulan la ciyaari jira haddana waxaa malaysa saddex iyo toban kulan oo kulanka berri u dambeeya la ciyaari doono u yahay taariikhaha tartankan laga xusi kara waxaa qeyb ka ah kow sagaashankii shabeelada dhexe oo haatan hirshabeellaha ayaa koobka ugu dambeysay mar kale laba kun afar iyo labaatan shabeellaha dhexe oo hirshabeellaha ayaa kama dambeys ka ciyaari doona labada kooxoodba taariikhi ay u tahay marka loo fiiriyo xifaatan weyn ayaa laga dareemaya dadka siday garoonka usoo xaadiraayeen labada kooxood calamadooda loo ruxaayay inkastoo arrimo yaryaroon yaroon u wanaagsanayn laga dhex arkay ciyaaraan haddana farinta ugu weyneed oo ah isboortigu inuu qurxyahay ayuu boqolkiiba siddeetan ka badan ciyaarahan ay gudbiyeen labada xul si weyn ay u diyaargaroween galmudug waxaa hogaaminaya markiisii labaad axmed tahliil oo laba kun labaatankii finalka soo gaarsiiyey markana mar kale isaga hogaaminaya halka tobar cabaas oo isagoo ciyaartoy ah laba kun iyo labaatankii banaadir tartankan kula guuleystay bal sanadkan isagoo macalin ah ayaa hirshabeelle keenay finalka degmada cabdicasiis ayuu tartanka degmooyinka final geeyey macalinka hirshabelle cabaas barkinle ayuu kula guuleystay marka si marka loo fiir nin nasiib leh oo tartamadana marka uu tago kama dambeys amaba hanta ayuu yahay halka axmed taaliil galmudug labaatanka markii loo dhibi lahaatan oo ka dhigay koox xoogan oo marwalba tantanta marka taariikhahaasi sheekooyinkaas guddi marka laga soo tago ayaan la ciyaartan beritoole waa ciyaar si weyn loo sugayo labada xol diyaar garowgeeda ugu dambeysa ay maanta stadium muqdisho saaka aroortii hore ku sameeyeen koox walbaba nasiinay geli doontaa oo ilaa beri ciyaarta garoonka lasoo geli doono dadka tigidha ayay jaranayaan oo garoonka waqti hore lasii xaadiraya marka waxaa u ciyaarta si weyn loogu diyaar garoobay saameynteeda baraha bulshada aad a ah dadka arkay ayaa aada loogu dareemaya qof walba ku shaqa leh ayaaba xilligan heegan ugu jiro ciyaartaas qayb ka lahaa taageeryaal hadii aan lahayn dad ka shaqeeyaba ciyaaraha marka waa kulan weyn oo xiiso badan looguna soo gabagabayn doono koobkii afaraad ee dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waayahay beri eh, finaalki waaye aad baa ciyaarta loo saadaalinayaa dadyago kala duwan ayaa imaan doona mas-uuliyiin dowladda ayaa ka qaybgeli doona bal markaad fiiriso walaaca dadka falanqeeya sboortiga ay muujinayaan ciyaarahan hadda ugu dambeeya iyo kuwii hore farqigu dhexeeya markaad eegto maxamed horta midaa jirta ah in soomaali ciyaareyso adduunyadoo dhan tartanka qaramada qaaradda africa ayaa hadda la ciyaaraya qalalaaso in taageerayaal istuuriyeeyaan dadka qaar kooxaha qaar qaladi ay sameeyaan uga dhaca mm-hmm. laakiin wax si mar walba joogta amaha waxaan wanaagsanin ayaa ku dhacay tusaaloo kale koonfur galbeed wixii ku dhacay ayaa kamid ahaa waxyaabihii tartanka sanadkan aan wanaagsanin ka dhacay mm-hmm. puntland oo iyadana tartanka markas loo fiiriyo dhanka maamulada jira iyagana saameyn ay ku leeyihiin oo ciyaaro keliyaan loo weligeen puntland kama soo qayb gelin koonfur galbeed waxaa ku dhacay wax tartanka quruxdiisa ka baxsan marka waxyaabahaas dhacdhaca adduunyado dhan ay ka dhacaan laakiin xiriirada isboortiga ka shaqeeyaan waxay sameeyaan dadka falalkaas kooxaha amaba ku cadaato ama dadka ku cadaato waxaa la sameeyaa in weligood kubadda cagta si guud biiba marka laga soo bilaabo hay-adda kubadda cagta maamusha adduunka ah iyo xiriirada wadamada wax ka dhacaan oo dhan ayaa ganaax qarka loo suraa marka si guud mar walba boqol kiiba boqol bili aadanka mawada dhamaystirna qaladaad bay dhacaan laakiin waxaan wanaagsanayn waxaa ka badan boqolkiiba sagaashan iyo shan aan dhahno fariinta qorxoon isboortiga isdhexgalka ciyaaryahanada fursada aan u helin gobolada ay ka yimaadeen waxyaaba hadda taageerada xoojina waxaa qayb kaa ciyaartoy laga yaabo gobol uu kasoo jeedo inuusan fursad kasoo waayay gobol kaloo ciyaartoy u baahna fursad uu ka helay gobolkiisa marka uu ka hortay goolal uu ka dhalinaayo uu ka dabaaldegaayo tartanka uu ka reebaayo marka cayaaraha mar walba waxaa loo fiiriyaa fursada ciyaartoy badan ayaa hadda helaysa in horyaalada heer koowaad ee soomaaliya qaranka heerarkiisa kala duwan loogu wici doono marka waa fursad dhan walba u furan ganacsiga ayaa fursad ka hela dhalinyarta ciyaareysa kusoo baxa dad ayaa lagu bartaa marka wanaaga ayaa ka badan isdhihi karaa waxyaabaha yaryaran wanaagsanina qallaasaha dhacay laakiin mar walbaba waxaa loo yimid ujeedada ayaa ka xoogan qallaasaha dhaca adduunyada o dhan ay mararka qaar falal aan isboortiga u wanaagsaneyn markii la ciyaarayo ay ka dhacaan ayaan waxaa jira baaqiyo iyo fariimo ay dirayaan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaaradda oo ku aadan in la ilaaliyo nidaamka iyo guud ahaan sida ciyaarta u soconayso waxaa jira baqdin laga muujinayo ciyaartooyda qaar macalimiintooda iyo taageerayaasha labada koox maya markii garoonka lagu jiro sagaashankaas daqiiqa ayay kooxo xifaaltamaan aada u dagaalamaan carada ay timaado haddana dhexdii garsoora ku jira oo kaararkii loogu talagalay qofka qalad sameeya oo qaadanayo marka garoonka inta la joogo horta garsooraha maamulay sharci ayaa jira kaarar ayaa la qaataa marka wax ka baxsan sharciga ciyaarta qof ku dhaqi kara ma jiro dhanka banaanka marka loo fiiriyo oo eh, dadka garoonka ku jira booliski ayaa jooga marka ma umaleynayo in qalalaase dad kusoo talagali kara ay jiraan haddii waxay dhacaan oo loo diyaarsan yahay dabcan sida garoonkan ka aragnay oo booliiska ayaa dadka ugu horeeya waxaas ka hortaga shaqaaqo boqolkiiba boqol mid ku talagal oo kooxaha macalimiinta iyo maamulka ay sameynayaan ma jiraan laakiin taageerayaal iyagoo mararka qaar falal aan ah wanaagsaneyn oo laga yaaba inaysan quruxda iyo sboortiga wax loo yimid mararka qaar aan fahmin laakiin qallas sameeya marka laga soo tago macalimiinta ciyaartooyda koox walbaba waxay ku diyaar garoobaysaa ama isku diyaarinaysaa inay ciyaaraan koob ku guuleystaan magac ay helaan maamuus ay helaan labada kooxood hirshabeelle iyo galmudug taageeryaal ay kale leeyihiin inkastoo soomaaliya hadda aysan jirin taageeryaal diiwaan gashan oo kaarar leh oo rasmi leh oo loo aqoonsan karo haddana waxa weyn loogu aqoonsan karo waxay kooxda qofka uu taageera dharkeeda ayuu xiran yaha marka waxyaabahaas marka laga soo tago taageerayaal saas u abaahulan oo inay wax sameeyaan moogiin koox walba inay magacii masab samayso hirshabeelle iyo galmudug kama dambeyska ayagaa jooga haatan tartanka kubadda cagta dowla goboleed dalka gobolka banaadir oo sagaallabaatanki december laba kun saddex iyo labaatanka bilaawday ilaa iyo january laba kun iyo sagaal iyo afar iyo tobanka soo laba kun afar labaatanka soo gaaray marka ma umalaynayo koox doorsanaysa in ay iyadu qalalaas horseedi doonto kooxaha waxay ka shaqeeyaan waxaweyaan ciyaaraha ciyaarahan hormud waxay yihin isdhexgal iyo nabad ay qayb ka yihin marka koox walbaba inay koob qaado tan ugu yar bilada qoorta loo suri doonaa haddii koob aysan helin marka koox walba oo qorxay u imaanaysaa ma filaayo dadka kooxdii taageeryaasheeda ay qalad sameeyaan ganaxan ku dhacay hirshabelle hadda ciyaaraan dheelaysa banaadir taageeryaasheeda ayay wajaheen saddex dhibcooda loogu qaaday koonfur galbeed markuu qalalaasaa qabsada tartanka ka baxeen sidoo ciyaaraha sharciga saddex dhibcood ayay ka heleen marka ma jirto koox looga abyeelaya maanta daa qalalaas samaysid laba kun shan labaatan ka tartanka marka la ciyaarayo ama afar labaatanka dhamaadkiisa waxaa laga in kooxda qaladka lagu rido ee qaabtiisa ay marto marka ciyaaraha wax hal maalin ku eg maaha haddii kooxdaada ay qalad samayso ganaax lagugu rido waxuu kugu ridi ama tartamada dhan soo socda laga ganaaxi karaa ama ganaax kugu dhacay ayaa laga yaabaa in sanadka soo socda uu ku saameeya marka ciyaaraha sharciya adagay leeyihiin koox walbo taayiryaasheeda ama ayaga ay qalalaasa sameeyaan ganaaxa ku dhaca inta garoonka lagu jiran garsoorahaas ayaa qofkii qof jallaafa macalinkii qalad sameeya kaarar ayaa yaallo oo la siiya haddii macalinka weerar qaldo gala tarabuunka la saara ciyaartoydu qalad garoonka laga soo saara marka kubadda sharciyadeeda adag laakiin wax yaroo banaanka ka dhacen waxaan rajeynaynaa in aysan mar labaad soo laaban sportiga dhalinyarada hamuun hamuuna muujinaya laakiin de maxamed dadwooda wanaagsan ma jiraan mar walba qof waxaa laga yaabaa wuxuu u sameynayo uunu saameyn hayeelata hadda waxaa ognaha warbaahinta bulshada aada loo isticmaala dadka iska jecelyihin keliya inuu wax qalad u sameynayo haddana in la ararko labadooda marka ma rajeynayo labada macalin taageerayaasha qof walba waxuu u doona xolkiisa inuu sacbiyo ninka taageeraha kooxdiisa guuleysanaya soo arko gool dhalinaysa farxeysa koob dabaaldegeysa kan ugu yar sidaa kuu sheega biladuba meesha kasoo qaadan marka ciyaaraha mar walba dadka soomaaliyeed kabadda cagta weliba markii la ciyaaraya aada ay u jecelyihiin anagii oo ciyaaraha ka sheeqeynana waxa ugu weyn aan gudbinayno ama fariimaa dadka kaan gaarsiin waxaye ciyaaro in la kala guuleysto kubada cad iyo laba kooxood ayaa final wada joogta laba dhagax hadii laisku dhuftay mid baajawaaya marka wax walbaba sagaashkaas daqiiq ayay xifaadunku ku egyahay saaxiib baa layahay wiili aabiis wiili walaalkiis ayaa laba koox u kala ciyaara marka kubadda cagta meel la kala jiro malaha sagaashkaas daqiiq dhanka goraanka ku jiro uu kulul yaha dhidida marka laga soo tago wax walboo kale waa saaxiibtinimo iyo qurux iyo wanaag eh, ayaan cabdiraxmaan maxamed kismaayo falanqeeya dhinaca ciyaaraha ah ka howlgala warbaahinta astan sports gafgaf loogu sixiyo godobgodob kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay garyagarisirtiyey dowladda soomaaliya ayaa diiday qodobo ka soo baxay shir looga hadlayay ciidanka heeganka ee bariga afrika la taliyay cabdi diirshe oo wasaaradda gaashaandhigga la taliya sare ka ah ayaa ka waramay shirkii soo idlaaday magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya shirkii aan ka qayb galnay oo isugu yimaadeen wadamada east africa standby forces ka tirsan eh, oo socday toddobaadka hadda lasoo dhaafo shalay dhammaaday eh, ayaa waxaa hogaaminayay shirkaas taliya xigeenka ciidanka eh, soomaaliya ciidanka maaragtay militariga ama ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida loo yaqaano eh, ciidankan eh, meesha isugu yimid eh, waa kulan joogto ah oo la qabto sanadkiiba mar oo looga arinsado arrimaha ay danaynayaan waddamadan markaana waxaa la dejinaya qorshihii iyo istaraatiijiyadii sanadada soo socda soomaaliya qaybteeday maaragta ka qaadatay shirkii wuu soo dhammaaday ciladaha shirka uu lahaa waxaa ka mid ahaa dowladda etoobiya ka mid ah maaragtay isheeg ururkan soomaaliyana way ka mid tahay saas awgeed qoraalkii ugu dambeeyey oo ururku soo saaray ayaa macnaha noo untam noo cuntami waayey maaragtay etoobiya sidaan la soconno Eh, waxay xadgudub ku samaysay dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliya eh, xadgudubkaas oo ahaa mid wax u dhimaaya eh, qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya marka annagoo taa ilaalinayna ayaa qoraalkii ugu dambeeyey la soo saarayay ayaa noo cuntami waayay saas awgeedna shirki wuxuu noqday shir arintaas awgeed dhaawacay shirki Eh, shirkiina maaragtay saas ay dowladda soomaaliya uga soo baxday eh, waxaana hadda socda waan waan eh, la doonaya maaragtay in wax lagu saxo marka shirka intiisa kale waa wanaagsanaa waxyaalaha la qorsheynayay ama tababaraha ahaato ama iskaashi ahaato wadamada ku jira aada iyo aaday u fiicnayd waxaana kasoo qeyb galay wafdiye heer heer wasiir ah Eh, arintaasna runtii eh, anagu waxaan u aragnaa eh, arin aada iyo aada u weyn loo baahan yahay ururkan inuu aada uga fiirsado sida colaadaha kasoo soo cosboonaanaya geeska africa ama guud ahaan bariga africa inay aada uga digtoonaadaan faragelinta etoobia qaawan faragelinta qaawan ay ku samaysay soomaaliya haddana ku wado arintaasna waxa way ummadda soomaaliyeed rabnaa inay la socoto Eh, inaanaan marna ka yeeleen eh, dalkayga in lagu soo xadgudbo gaar ahaana dee waa ogtihiin wasaaradda gaashaandhigu waxay wataliyasareee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi diirshe ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag ilmuhu uga qosliyaan washaday isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay waxaa la yidhi eh. wallaahi isbiirsannoo bilaahi iskaashanay eh. biriga aan leenahiyo baddeenna qofkii damcow eh. bulshada soomaaliyeed boob waa ka digtoon yihiin hadaad buuraha kortiyo haddaad bohol naga gashana intaan ifka baaqinahay bir iyo waa noo dagaal warbisla waxaa kaloo la yidhi geska bariye afrig balaaya ninkii ka wada walee ma badbaadayo boqnaha usagay ka waradna waxaa ka tagtay ninkii barigayga iyo baadida gurigayda horay u qabay eh. hadduu badda iigu yimid eh. bilaahi waa inoo dagaal wali kalaleanay eh. bogolow wali eri bogolow kale diidey badday biyooshe malhalaa diidi nawar waa nagii ku soo tarxiilnay miyaad welina daba joogtaa aryaadhaha ayaantan abiy axmed waxay ka maraysaa aa la yidhi bannaankaba bohol kama malayciisanine ibixiyo ibixi iga bixi allahayow caashaqu bad weeye iga bixi waar wallaweynay madaxweyne muuse biixina waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooron bartanka u fariiste warwaaqla waxaa kale hore loo yidhi inanyahow badi iyo webi adigoon dabaal baran lomaba bare warbashiir bashiir horan weli dheegi jiray ruuxa galaa badweyne isagoon dabaal barane madeeyo waxaa kaloo la yidhi badaanaan ku dhacay sideenuga baxa badbaada alle waadigosbedela oo markii hore abibaddu inay baylahtaa miyo ways waranna waxaan dhihi lahaa abii beembeen cidlaha baddaan kuma heli kartide badbaada haddaadan rabin kollay isku beegannaye midkii labadeenna baqa bulshadu ha ku maadsatee buuraha adigoon dhex dhexgelin bannaanka carso istaag haddaba aan kala baxnay labadeenna seefood watisaawir noqotaa war kalemaanay war mahaysaaniine soomaaliduu meel kastay joogaaniin arrinta badda iskaga mid bay noqdeen cid qaadan kadhaanama jidho bay dhaheen warma waxay maraysaa meelaan ku harnaa haddeer ma jirte meelaad ku hartaa haddeer ma jirte warba watan loo kala hari maaye soomaalida minesota ku nool dhammaantoodha waa soo baxeen hayehe ladasgood baag may dheheen aminkaa kici waa kula kicinaana soo kici may warba warka ayga dhexgelinine shacabkii minnesota soo baxay waxaa la hadlay xildhibaanada koongareeska maraykanka ilhaan cumar oo hadda keligeed afrikaan koongareeska ka dhex fadhida now waar kuwa maye war inta soomaalida sheegata anaa matalay tiri warba w afrikao dhan bay matashaahe waxay tihi dowladda waxaan u yeerinay qaadanaysaa sababta oo ah cashuurbixiyayaal baanu nahay aqalka koongareskana haddii anaa u dhex u matala waxaanaan u yeerinna ma samayn karaa soomaali haddaan nahayna awoodayda waa malaysantaho waa isku xidhannahay markaanu hadda waxyaala hoose isku haysanuun baanu isxagxaganaa laakiin haddii xaaladu marku soomaalinimo timaado cid soo dhowaan kadhaa ma jidho iyo cid noo imaan kadhaa warbashiiroo ilhaan cumar waxay kaloo tidhi dadaalka madaxweyne xasan sheikh waa bogaadinaya shaqada fiican oo arrintaasuu ka qabtayna aad baan ugu faraxsannahay ummadda soomaaliyeedna waxaan kula talinayaabay tidhi inay madaxweynaha garab istaagaan waar ilhaan jamhuuriyadda barakaysan maanay garanayn war maanay war ma safiirka etoobiya muqdisho u fadhiya heshiiska waa ka noqonay miyuu yidhi maxay naga waalayeen haddaa baanu soo xasuusanay naga raallixadaamuu yidhi warwarkayga dhexgelinina safiirku maalin hore inta ardi sababa sheegay oo wuxuu doona ku hadlay wuxuuna yidhi soomaaliya dal jira maahana gumaysigaa abuuray taasoo micnaheedu yahay warkii ay weligoodba dhihi jireen oo ahaa innagay naga mid yihiin hadda hadal aan fiirsi loo dhihin iyo caano aan fiiqsi loo dhammin waa tii la yidhi feerahay waxyeelaane ninkii abiy axmed wuxuu ku qasbay inuu raalligelin bixiyo waraysigiisiina waa la tirtiray isagoo calaacalayana waa hadlay oo leh warkaasi anigoo fayoobayna uga soo baxay ma nin waalanay safiir soo dhigteen ewel war sirdoonka etobiyaanku nin waalan ka soo dhigan adba inu waalanyaha waxaan ku garanahayaa ha iyo mayo meel ka wada yidhi waar wallo weynay cirka iyo badda inay isku darsataan miyaa rabtaan aryaa waaqlow dadkan waaga wax looma kala wadaajin golaha ammaanka ee qaraamada madoobeed eh. labaataniyo sagaalka isniinta ku beegan eh. ay arinta soomaaliya etoobiya ka fadhiisahayaanaa la yidhi hadda go'aan cad inuu ka soo baxana waa laga filaa etoobiya ayaa maahan tuugtamayso shirkaas in la qabta diidaysayna eh. warkeeri dhagahaa laga fureesta caashoodhinka ay dirtana lama akhrinaa la yidhi inya la duuduubaa qashanqubka lagu rida wiilkaa taasuu indhii weer ku quusa war wiil ciyaalka xaafadooda itoobiyaanka ku dhaghadlaaya maqaayad ay joogeen baa heesu soo qaatay wuxuuna yidhi inta gudhaan fudhaan xidhaan dhaankana ceelka u didhaan intaa ma isku heli ka dhaan warkayga ma garan ka dhaan si dhaba mau fahmi ka dhaan naaxdiisa ma guran ka dhaan maahmahyo ma heli ka dhaan masrabeebi ka dhaan ma isaafi ka dhaan hadalkan ma garan ka dhaan waryaa cabdikuusaw iga erkaas hadal yar ya howl badan iyo ba dalka lagu hormariya miyo uga jeeday warkaas waryaare wallaweyna waxaanoo rasaasi xaggayna ugu kaydsanaayeen warwaaqlow faysal cali waraabo xajka jooga oo weliba dawaafaya ayaa wiil mikrofon afka ka geliyey markaasuu wuxuu yidhi soomaaliya nabad allah siiyo aamiinuu faysal ka daba yidhi gaalada dhulkeenna dhacaysana allah naga qabto wiilka yidhi markaasuu faysal wuxuu yidhi ma ii soo diri kartaa codkaas waaba la taagnahay muxuu ku falahayaa warkalamaana warma haysiine maanta magaalada muqdisho waxaa laga laga furay mashaariic cusub oo ay fulinayso hay-adda boqor salmaan ee sacuudi carabiya sooma kuwaytimi ragiibiaane leyiina waar carabtu waxay dhahaan balax soomaal min samaan war hay-addii alxaramayn miyaa boqor salmaan loo bedelay warbow mashruuci wahaabiyada miya dib u cusboonaysiin hayaan war kutuba la keenay kuuma sheegine hay-adda boqor salmaan waxaa la yidhi mashaariic cusub ay soomaaliya ka fulinaysaa waxaana ugu waaweyn kuwa taabanaya arrimaha bini'aadamnimada iyo horumarinta daafurkeedana waxaa ka qayb galay ra wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre war annaga maxamed bin saayid baa noo jooge eh. maxamed bin sahmaan uma baahnin war waaqlow adigu sawtaad lehed carab waa ka bax now horda idinkii baa oramadii nagu qabsaday warbow madaxweyne daliimaaraadka waa isku fiican yihiin eh. baarlamaanka wuxuu ka codsaday muddada in loo kordhiyo eh. hadda bil baa la rabay gudaheed in wasiirada kusoo magacaabeen laba bilood baa looga dhigay marka labada bilood bil dabadba kusoo nasanahay baa liya talowmaa imaaraadka oo bashiiro madaxweynuhu bil dhan miyuu nasanaya ow hadda waa gartiisa meeqa bilood buu dagaalamahayay oo kaali heestii leerahay in lagu seexdo haseehan malangaadin miya warbow wudlaan garamaysan oo ku wareerdhaan arrinta horteed waa gundhaadhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalmaanay bashir wuxuu dhihi jiray war ma haysaaniine waxaa la yidhi barcadbadeed soomaali aha markab laga leeyahay srilanka soo afduubatay aryaadhaha kalamaanay bashir war ma haysaaniin ou dhihi jirya samigay cabdulana waxa uu yidhi faduushilaagu faaniyo ma fiicna buur afool ku taal faduushilaagu faaniyo ma fiicna buura fool ku taal war kalemaanay war mahaysaane berriyo isniina ciyaar kulul aad jirta masaylec baa lagu kala baxayaa warbow bal ammaankai qaramada midoobay arrinta saylac inay ka fadhiisanahayaan waa ognah waar dastuurkii sootiila ansixiyey maaha warwaaqlow heerkii doorashada somalilan lamada gole iska haysadan waana muusi reedankanaga madiga anisgeliy waar madayow qaranka somalilan garan mayside maad ka dhex baxda heer somalilan waxay leeyihiin eh. muuse markii go'aanaysan ku qanacsanayn ka soo baxo mucaaradkaa warrami jiree eh. hadda etoobiya ma aamusa saxay shib la yihiin warbow cirro iyo faysal eh. haddaaday muuse ku afceliyaan arrintu waa adkaanaysaa war siyaasad ku waashaatiina anigu waxaan ka hadlaya waxay ahayd ciyaarta dhex mari doonta galmudug iyo hirshabeelle dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa daba socdaaryaa makarafoonkaga dabadhafin somalilan kugu mahaystay ciyaartu waxay ka dhacaysaa istaadiyo muqdisho taageerayaasha labada dhinacna waa diyaarsan yihiin ciddii koobku raacana haddii waa waaweynaa jira laakiin taageerayaasha labada dhinacna waxaan kula talinayaa ciyaartu qabiil maahana waa degaan marka taageerayaasha hirshabelle iyo galmudug ha ka soo qaadeen ciyaartu inay u dhexayso matabaan iyo ceeldheer war nimanyahow kalamaan markii aragtay xiisaha loo qabo ciyaarta dhacaysa isniinta markay aragtay sida loogu diyaargaroobay faynaalka markay aragtay dadaalka ka muuqda ciyaaryahanada galmudug iyo hirshabelle markay aragtay taageerayaasha siday u diyaarsan yihiin markay aragtay dadka soo qaadanaya magacyada fogfog sida madrid derbi london derbi manchester derbi waxay ku dhawaaqaysaa in kulanka faynalka loogu magac daray hirgal marka ha la ogaado waa hirgal derbiye aniguna dadweynaha mahaasi ma ahayo waxaan kula tali lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga alaa kulli xaal kulanka hirgal wuxuu u dhexeeyaa eh. matabaan iyo ceeldheer urbow hadda buntland kuma jidhe waxaan kula talinayaa eh. barta barta barta barta eh. ciyaaraha barta xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo